alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi wala aalih wa saxbihi waslama tasliima kaiira <clears throat> qaala almualifu raximah اllah addarsu alkhaamis wاhalaaثuun darsigaa shan iyo soddonaad waqcatu sifiin waa dhacdadii la magac baxday waqcatu sifiin waa dagaalkii dhexmaray cali binu abi aalibin radia allahu canhu iyo mucaawiyatu bnu abi sufyaan wuxu uhi mualifku ibtada'a alqitaalu dagaalka labada daraf dhex maray waxa uu bilaabmay fii awali safara bishii safar bilowgeedii sanata asaabicata waalaaiina min alhijra sannadii toddobiyo soddonaad ee hijrada waxaanu ku bilaabmay bimunaawashaatin istuurtuur basiitatin kooban wa fi lyowmi thaamini maalintii sideedaad minhu ee bishaa safar zaxafa waxaa isku soo siqay aljayshaani labadii ciidan oo isu soo dhowaaday maanaa dagaalkii baa bilaabmay weynaa wa dalla alqitaalu dagaalkaasina waxa uu socday alaaata ayaamin saddex maalmood fashila fiiha dagaalkaasi muddadaa saddexda maalmooda socday waxaa ku guul guuldaraystay jeyshu mucaawiya ciidankii mucaawiya uu hogaaminayey fa ashaara calayhi waxaa markaa uu kula teliyey mucaawiye camaru bnulcaasi camar binu caas baa kula teliyey birafci lmasaaxifi kutubtii qur-aanka in la sudho cala rimaaxi warmaha ishaaratan iyadoo taasi tilmaanaya calaamaday u tahay ilaa taxkiimi kitaab illaahi mucaawiye iyo ciidankiisu inay diyaar u yihiin in lagu kala baxo kitaabka qur-aanka ah faadraka caliyun radia allaahu canhu cali binu abi aalib waxa uu ogaaday ama ka war helay annahaa ishaaradaasi iyo masaaxiftaa la sudhay warmaha ee kor loo taagay khudcatun inay tahay khiyaamo lagu khiyaamaynayo liiqaafi alqitaal si uu dagaalka unu joojiyo oo xal kale aan loo jeedin waftaraqa waxa uu u kala jabay jeyshuhu cali ciidankiisii ilaa firqayni laba qaybood firqatun kooxi waafaqathu calaa ra'yihi ra'yigiisiibay ku waafaqeen oo ah dagaalku inuu sii socdo wa firqatun qolana qayb ka mid ah ciidankii cali weeyaane talabat minhu waxay ka codsadeen alistijaabata inuu aqbalo ilaa taxkiimi kitaab illaah kitaabka alle in lagu kala baxo oo laysla xukun tago faadcana cali waxa uu dhegaystay oo uu u hoggaansamay lira'yi alfariiqi athaani qoladaa labaad ee ku talisay in la qaato heshiiska ayuu ra'yigoodii dhegaystay likahratihim farabadnaantooda awgeed oo dee way ka bateen wa amara waxaanuu amar ku bixiyey biwaqfi alqitaal dagaalkii in la joojiyo darsigan waxaa sheekhu uu kaga warramayaa ama mu'alifku calayhi raxmat ullah waqacada iyo dhacdada la magac baxday waqcatu sifiin safayn maaha iska ilaali waa sifiin weeye waana goobta ay ka dhacday baa loogu magac daray sifiin waa meel ka mid a dhulka maanta loo yaqaano suuriya gaar ahaan meesha loo yaqaano araqa ayay ku dhowdahay ama ku dhoweyd waxaynu hore usoo marnay cali binu abi aalib markii khilaafada uu qabtay cuhmaan binu cafaanna radia allaahu canhu dee la dilay in mucaawiye oo shaam ka talinayey cali markaa uu amar ku siiyey baycadii inuu galo oo cali binu abi aalib dee uu baycadii imaarada iyo hoggaaminta muslimiinta uu la galo mucaawiyena waxaa ku mudnayd oo aada ugu weynayd sida saxaabada kaleba dee ay ugu weynayd dilkii cuhmaan binu cafaan waxaa markaa shardi uu ka dhigay inuu hoggaansame iyo inuu cali imaaradiisa hoos tagay iyo maamulkiisaba inuu shardi uga dhigay in horta la helo raggii cuhmaan diray waxaa kaloo arrinta markaa sii istaadhay ama dabka ku sii shiday cali bin abi aalib wuxuu xilka ka qaaday mucaawiya mucaawiyana arrintaa waa diiday wuxuu u arkayey maadaama oo aanu baycadiiba la gelin cali dee cali inaanu maamulin waraaqo fara badan oo ay isu direen kadib cali binu abi aalibin radia allahu canhu wa ardaah wuxuu go'aan ku gaadhay inuu duulaan qaado oo uu ku qaado shaam iyo waxa weeye mucaawiye dhulkii uu ka talinayey waxaana u dhaxaysay macrakadii iyo dagaalkii hore ee dhex maray saxaabada ay kala hogaaminayeen cali bin abi aalib iyo oo dhinaca iyo azubayr bin alcawaam iyo talxa iyo oo dee la magac baxday iyaduna maxay waqcatu aljamal waxaa u dhaxaysay lix ilaa shan bilood qiyaastii cali bin abi aalibin radia allahu canhu ardaa intii aanu duulaanka qaadin waxa uu diray saxaabigii la odhan jiray jariil binu cabdillaahi albajali oo isagu isu xilqaamay inuu dhexdhexaadiyo cali binu abi aalib iyo mucaawiye mucaawiya u tegey mucaawiya markaa wuxuu kaga soo jawaabay amarkii cali ee ahaa baycada gal oo soo gal mucaawiya wuxuu kaga jawaabay horta ha la hela raggii cuhmaan dilay marka ana baycada waan gelaya waan ogolay jawaabtii buu markaa soo celiyey jariir bin cabdillaahi albajali waxaanu dee marka horeba hogaaminayay reerkiisii iyo jilibkiisiiyo iyaguna awood weyn lahaa markii uu soo noqday jariir bin cabdillaahi albajali ee jawaabtii uu ku soo celiyey cali bin abi aalib waxaa hadalla aan fiicnayn ku yidhi nin la odhan jiray ashtar oo raggii cali dee ka waa ka mid a ah. jariir binu cabdillaahi wuxuu u arkay markaa in hadalladaa aan fiicnayn ee lagu yidhi oo ay ka mid ahayd dee waxba ka soo qaban maysay ra'yigii mucaawiyun baad la iman doontaa uu dhibsadayo markuu u arkay inaan waxba laga qabanin uu guurayba waxaanu u wareegay dhinacii mucaawiya isaga iyo reerkiisiiba iyo dee qabiiladii uu hogaaminayay cali bin abi aalib radia allahu canhu ciidankiisii buu soo dhaqaajiyey tiradooda waxaa lagu qiyaasay boqol iyo labaatan kun waxaa kaloo lagu qiyaasay maya konton kun riwaayaadku way kala duwan yihiin ilaa lixdan mucaawiyo laftiisu dee ciidankiisiisna waa diyaarsado warkiibuu helay waxaana markaa ay noqotay in la isugu yimi meesha loo yaqaano sifiin waxaa ka soo horreeyey mucaawiya bin abi sufyaan oo halkii biyaha laga cabayey eeriyadiiba isagaa la sii wareegay cali binu abi aalib iyo ciidankiisii marka waxay ku dhaceen meel aan biyo lahayn oo raf ah ama qarfo ah riwaayaadku way kala duwan yihiine culimada qaarkood waxay sheegaan dagaal iyo xoog bay ku bannaysteen cali iyo ciidankiisu biyihii iyo ceelkii culimada qaarkoodna waxay leeyiin waa la wada hadlay oo biyaha heshiis baa lagu ahaayo ceelka waa laga wada cabayay oo waa la wada iyadoo dagaal ka dhexeeya bishii dilxija ayaa marka hore istuurtuurka iyo iska horimaadkuba uu bilaabmay bishaa dilxija ciidamo koob kooban baa macnaha waxa weeye kulmayo labada dhinaca oo dagaal koobani dhex maraya sababta dagaalka weyn loogu dhiiran waayey ee ay uga gaabsanayeen cali iyo mucaawiyana waxay ahayd bal in uun in la helo heshiis lagu kala badbaadiyo muslimiinta ilaa labada dhinacba waa kaa dhimay oo kugu dhimay oo de waa labo muslimiina oo dhinac walba ay xataa saxaabo ka mid yihiin marka dhiiga qiimo badan baa la diidanaa inay halkaa ku baxaan ay ku daataan sida awgeed baa calina waa ka gaabsanayay dagaal weyn inuu dhaco mucaawiyo laftiisuna waa ka gaabsanayay taasaa keentay in ciidamo koobkooban marba la isu soo diro oo dagaal yaroo kooban marka uu dhaco bishii muxaram markii la gaadhay ayaa waxay uga faa'iidaysteen maadaama ay ka mid tahay bilihii xurmada lahaa mid kamid mid a ah inay waraaqay isu qoraan ay weli ku doonayaan heshiis inay galaan keliya laakiin waxay isu keeni lahaayeen ama isku diidanaayeen mucaawina buu ku adkaystay ahaa raggii cuhmaan dilay hal la helo calina wuxuu ku adkaystay shardigiisii ahaa baycada ila gala ila amiiru lmuminiin baa ahay tanna waa shaqo aniga i taalla cuhmaan iyo raggii dilay arintaasi markaa wax midha amay ah dhalin oo may keenin in waxa weeye dee dhexdooda ay waraaqaha iyo heshiisyada ay doonayeen inay galaan wax rasmiya may keenin markii dambe markaa dagaal baa si toosa ah u dhex oo u bilaabmay waa lagu kala duwan yahay dagaalkaasi safar buu ahaa musabilka markaa safar ayaa u badan yahi culimadu sida kitaabkeenu inagu sheegay bishii safar markaa maalin arbaca ah ayaa habeennimadii waxaa la iclaamiyey labadii ciidanba dagaal rasmiya in la gelayo oo haddii markii hore ay ahayd un ciidamo gaadmo ah iyo istuurtuur kooban in dagaalkii rasmiga ah uu dhacayo cali bin abi taalibna ciidankiisiibuu diyaarsaday mucaawiyana ciidankiisiibuu diyaarsaday waa laba ciidan oo tiradoodu badan tahay oo mucaawiye laftiisa toddobaatan kun inuu watay baa lagu qiyaasay waana runtii dee waxyaabaha ama dhacdooyinka xanuunka badan ee muslimiinta soo maray in cidda isuhub urursanaysa ee ciidanka iyo baaxadda iyo cududda adeegsanaysa labada darafba ay muslimiin ahaayeen dad muslimiina inay ahaayeen haka yani qola ha saxnaato qolana ha khaldanaato laakiin haddana dee dagaal muslimiin dhex maray bu oo dhe dhexdooda marayey dagaalkaasi markaa maalin arbaca ah ayuu bilaabmay labada daraf nin walba ciidan baa waxaa la socday rag ka mid a ah saxaabada ayaa la socday oo haddaynu eegno dhinaca mucaawiye camar binu caas iyo inankiisii cabdillaahi binu camar bin caas iyo raglamidoo ah la socday walow cabdillaahi binu camar binu caas oo inanka ahi aanu dagaalkaa diyaariya raallitoona ka ahay laakiin aabbihii buu iska adeecu iska raacay oo uu ka agdhowaa dhinacan kalena cali bin abi aalib de rag badan oo saxaabadii ka mid a ah baa wehelinayay oo uu ka mid yahay camaar binu yaasir iyo rag kale oo saxaabadii ka mid a ah. dagaalkaasi markaa waxa uu ku bilaabmay labadii ciidan in dagaal rasmi maalintii koobaad uu dhex maro cabdillaahi binu cabbaas iyo rag la midina ciidanka waa ka mid ahayno cali bay la socdeen dagaal aad u daran aada u qaraab ayaa dhex oo subaxdii siduu u bilaabmay gabalku u dhacay sidii dagaalku u socday keliya waxaa loo hakinayay dagaalka salaadaha marka la tukanayo inoo joojiya aynu tukanay waa la tukanay sa haddana lassoo noqonay ka waran cali bin abi aalib alimaam shaafiic wuxuu leeyay maalintaa salaatlkhawf buu tukiyay ciidankiisa oo dee salaatlkhawf iyo kayfiyadeedii baa la dabaqaya ila dagaal baa lagu jiraya maalintii labaad isla sidii si la mid ah ayaa dagaalku haddana u socday oo maalintii khamiista habeenkii jimcaha uu soo gelayay habeenkaas sidii loo dagaalamayay buu waagu ugu baryay leylatlhariir waa habeenka ka yacni ka mid ah habeenada midoowe ee muslimiinta soo maray oo maalintii inta la kala adkaan waayeyba habeenkii loo gudbay ilaa waagu uu ka baryay markii warmihii iyo seefihii laga tegeyna ilkaha la isula tegay ilkaha labada qof way isqabtaan mid waliba ka kale qaniye wuxuu kaga qaadi karo ayuu kaga qaaday macnaa halkayd isla gaadhay hadda ogsoonowo labada qolo mid waliba xaq baad ku taagantihi misla mid waliba wuxuu isu arkayey annahu cala alxaq inuu xaqi ku taagay midna ismuu lahayn baatil baad ku dagaalamaysa ismuu lahayn habeenkaa markaa jumcaad wuxuu dagaalku waagu ugu bariyay iyadoo dagaalka lagu jiro xaaladdu marka waxay gaadhay xaalad halis ah oo labada ciidan raggii kale wato cali iyo mucaawiyo ahi sida la isugu madhay a la yaabeen markaasaa nin kamid ahaa ciidankii cali binu abi aalib ayaa waxa weeye dhawaaqay oo yidhi dee sidani nolol maaha laysku yani laysku baaba'aa nolol maahee xal baynu u baahan dhinaca mucaawiye laftiisa camar binu caas rag lamid ah baa jawaabay u yihi waa run oo sidani ma sii socon karto nin waliba wuxuu leeyahay had waxaan ka baqanayaa hadday sidan ku socoto inuu cadowgii inagu weysado oo gaaladu soo weeraraan oo dhulkii muslimiinta lala wareego nin waliba taasuu ka warwar qabaa marka dagaalka u dambeeyey ee maalintaa saddexaad habeennimadii iyo subaxdii dambeba dhacay waa dagaalkii markaa lagu dee cali mucaawiye iyo ciidankiisii ay dib u siqeen ama lagu riixay ayuu ahaa markaa mucaawiya binu abi sufyaan dee cabsi kamay hadlinaye iyo baqasho u ciidankiisa yacni u baqanaye wuxuu doonayay in heshiis iyo sulxi la galo oo dhiiggan daadanaya aanu sax ahayn sidaa dee nin walo goobta joogayba uu aaminsanaa ile qolo waliba waxay ku socotay inay iyagu isleeyihiin dee waad saxan tihiin oo ijtihaadkoodunba halkaa la gaadhay ninna ismuu ahayn khalaad baad ku jirta waayo marka waxaa la odhan jiray alashca bin qays ninkaa ku dhawaaqay in heshiis la galo ama dagaalka la joojiyo ugu yaraan oo xabad joojin la sameeyo xoogaa hadalkaasi markaa saameyn buu yeeshay oo mucaawiyana wuxuu kaga jawaabay lain naxnu iltaqayna gadan latamiilanna aruumu daraariina wa nisaana wuxuu leeyahay mucaawiya haddaynu berrina sidaan ku soconno waa habeennimadii waxaa dhici doonta reer ruom inay inaga weerar nagu soo qaadaan oo dee shaam waxaa xadla lahayd boqortooyadii ruom weli intii kasii hadhay waxaa kaloo uu wala walatamiilanna farisu calaa alciraaq nimankii reer faris iyo furusna ciraaq bay soo weerari doonaan oo dhulkii muslimiintu intaynu inagu isku foogani ayuu gacanteenna ka bixi doonaa macnaha wuxuu kaga jawaabayay hadalka waxa weeye soo dee lagaga hadlayay in xabad joojin ama dagaalka layla joojiyo oo la hakiyo balsi loo wada hadlo intaasi markii ay dhacday cali bin abi aalib radi allahu canhu wa laftiisu dee diyaaru mu aha inay wax sii socdaan waxaa markaa bilaabantay waan waan iyo wada hadal in la isku dayo ayaa bilaabay inta markaa aynaan gudagelin waanwaanta iyo wadahadalka iyo xaadithatu taxkiim oo inoo soo socota dagaalkaasi labada ciidan dhex maray ee muslimiinta ah dee labada kooxood midna xaq bay ku taagnayd midna xaqdaray waday qolada xaqdarrada wada iyagu dee ijtihaadkoodu halkaa hala la gaadho iyo dadaalkii iyo khayrkii ay islahaayeen dee khayr baa wadaan laakiin marka nusuusta iyo adilada la eego waxaa adiladu ay u markhaati furaysaa cali binu abi aalib inuu ahaa cala alxaq ama firqada iyo kooxda xaqa ku taagan qolada kale kasoo horjeedaana inay ahayd alfirqat albaaqiya kooxda khaladka iyo xadgudubka waday arrintaana waxaa loo cuskaday intii dagaalku uu socday waxaa dagaalka ka mid ahaayoo dhinaca cali ka dagaalamayey camaar binu yaasir nin da- buu ahaa oo lagu qiyaasay afar iyo sagaashan jir boqolka waxyan baa uga dhina haddana dagaalka wuxuu ahaa ragga xamaasadda iyo ololaha iyo in waxa weeye dee aadka uu wadeeyey ee u arkayay inuu cali xaq ku taaganyay ciddii kasoo horjeedana baatil ku taagantay camaar binu yaasir dilkiisaasi wuxuu calaamad iyo astaan u noqday in labadii kooxood la kala garto ta xaqa ku taagan iyo ta baadilka ku taagan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid baa ka sugan tilmaamaya wayxa camaar taqtuluhu alfi'atu albaaqiya camaar waxaad dili doonta oo gacantooda uu ku bixi doonaa labada kooxood ee dagaalamaya tooda xaqdarrada wadda marka yaa dilay camaar mucaawiye ciidankiisii baa dilay dhinaca cali baanu markaa dee la jiro uu ka dagaalamay dilkaasi waxa uu noqday mid rag badan oo markii hore dagaalkan cali inay ku taageeraan ka gaabsanayay markii dambe ku taageeray oo uu arkay dee calin oo xaq ku taaganyay waayo rasuulku wuxuu sii raaciyey isla xadiidka yadcuuhum ila aljannati wayadcuunahu ila annaar kooxda camaar diri doontaa waa koox isagu jannada ugu yeedhayo iyaguna naarta ugu yeedhayo oo macnaheedu yahay dee wuxuu ku dagaalamaya cali in la addeeco marka jannadii buu ku baaqayey wanaaggii qolada kalena cali in la addeecay ka soo horjeedeen oo dee naar bay ugu baaqayeen xadiidkaasi markaa maxaan leeyahy dhacdadaasi camaar dilkiisa xataa dhinacii kale saameyn buu ku yeeshay waa raggii dee dilay markii camaar dilkiisa laga war helay cabdilaahi binu camar binu caas oo ayaa aabbihii oo camar binu caasa u tegay oo dee mucaawiyo garabkiisa ahaa isagoo aada u naxsan wuxuu ku yihi deetana aabbo camaar binu yaasir baa dhintay oo la dilay weliba dee dhinacanaha dilay waxa weeye aad ka sii jeedaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi taqtuluhu alfi'atu albaaqiya kooxda xadgudubka wadda ayaa dili doonta camar camar binu caas xadiidkaasi uu saameeyey isagoo aada u naxsan buu mucaawiye u tegay mucaawiye markaa dhacdadiibuu u sheegayo wuxuu idhi dee camaar gacanteennuu ku baxay iyo ciidankeeni rasuulkuna wuxuu ihi taqtuluhu alfi'atu albaaqiya mucaawiya hadal cajiib uu kaga jawaabay xadiidka laakiin dee aan sax ahayn wuxuu kaga jawaabay oo uu yidhi awa naxnu qatalnaahu oma anagaa dilin inagu maanaan dilin inamaa qatalahu caliyun wa asxaabuhu wa jaa-uu bihi xataa alqaw bayna rimaaxina wuxuu hi yaa keenay meesha dagaalka marka hore camaar saaxadda yaa keenay oo la socday cali iyo kooxdiisa sooma dee iyagaa dilay iyagaa sababu noqday innaga marka alfiat lbaaqiyada la sheegaya waa iyaga iyagaa meesha keenay tawiilkaasu qaatay rag badan oo ciidankiisii anakaasay qaateenba waxay yidhaahdeen inagu maynaan dilin cidii keentay ee saaxadda marka horeba soo gelisay ayaa dishay laakiin dee hadalkan lawaasin baatilaa ka dhalanaya oo cali binu abi taalib markii loo sheegay jawaabtaasu mucaawiya bixiyey cali wuxuu ku jawaabay dee haddaa rasuulkaa xamse dilay qaswatu uxdila isagaa dagaal dagaaluu kala qayb galay ma ifahanta soo xamse rasuulka lama socon markii uu shahiiday marka dee rasuulkaa diray markaa xamsena manaa dee waa waa waa ku afwaajinay muaawi camaar binu yaasir markaa isagu halkaasu ku dhintay calaamadna wuxuu u noqday kooxda khaladka wadaacideed oo ah ciidankii mucaawiya hogaaminayey sidaa markaynu leenahay ha u qaadanin in la leeyahay kaana mucaawiyatu baaqiyan mucaawiya baaqi ahaa ha ka qaadan halka lawaasimta noocaasa ha ka dhalin iyo tarkiibaadka noocaasa mucaawiya wuxuu ku dagaalamayay ijtihaad iyo inuu islahaa saxdii baa ku taaganta oo dee umu arkaynin inuu xaqdarro wado oo laga yaabaa rag ciidankiisa ku jira iyaguna arkayn arrinta ama ay ujeedooyin kale wateen laakiin mucaawiya arrintaas beri buu ka yahy waayo ijtihaadkiisi iyo dadaalkiisi ayuunbaa waxa weey xadiidkaa ah haddaba camaar binu yaasir culimmadu axkaamta ay ka ratibeen waxaa ka mid ee ka dhalanayn sida xaafid ibnu xajar iyo alimaamu nawowi alimaamu dahabi iyo culimo kalima waxay leeyiin xadiidkaasi wuxuu calaamadiiyo astaan u yahay ana caliyan kaana almusiib fi lxarb dagaalka marka la eego dee yacni ciddan dagaalka wada labada kooxood inuu isagu saxda ah cali bin abi aalib qolada kalena dee xaqdarra ay wereen ayaa xadiidka ah, laga qaadanaya ibnu taymiya laftiisu taasuu ku tilmaamaya shaykhu lislaam camaar binu yaasir waxaa dilay nin la odhan jiray abulqaadiyat aljuhani abulqaadiya aljuhani ninkaasaa dilay camaar binu yaasir waxaa haddaba xusid mudan oo iyana waxa weeye aynu yaro baraarujinayna dagaalkaa dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhacay iyo habka loo dhaqmayay iyo nin waliba inuu ku dagaalamayay ictiqaad ee ujeeddo kale aanu xambaarsanayn ragga badankooda ama ciidamada marka la eego waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalka marka laga nasto ama la joojiyo ceelkii biyaha laga cabaya la isugu imanayay kuyuu baa loo geli jira labadii ciidanba way wada dhex taagayin waa la isi sugayay waxaa riwaayaadka qaarkood tilmaamaya in habeenkan laylatulhariir ee jimcaha ah ee culayska badani dhacay labada nin markay dagaalamaan ay waxba kala qaadi waayaan inay isag fadhiisanayeen oy sheekaysanayeen intay sunnasanayeen mar dhow markayba way noo gaadhahayna mare haddaba haddana waa la bilaaba yacni waayo waxay ku dagaalamayeen ba ahaa maxay ictiqaad iyo aaminaad ee aan nacayb iyagu ay isu qabaan aan ahayn nacayb ka dhexeeya ashkhaastooda dagaalka marka la hakiyo qolo waliba qolada kale wax kasoo qaadayso waa laisu adeeg tegayba qolo waliba qolada kale wa kasoo adeeganaysa ama wax kasoo qaadanaysa waa laisu gudbay marka waxyaabaha yani layaab kale dhacayba dee ka mid ahayd cali bnu abi aalib radia allahu canhu markuu arkay ciidanka le-day labada qoloba uu u duceeyey waa ilaahu kuwa anaga naga dhintay kuwa iyaga ka dhintay u dibidhaaf mar kale wuxuu lahaa labada qolo ciddii ka dhimatay oo jannadii geliya waayo nin waliba ijtihaad iyo dee wanaagu doo doonayay buu ku dagaalamay wax kale kamay ahay mucaawiya binu abi sufyaan nin aada u cajiiba buu ahaa oo runtii islaamnimada iyo diintuba dee agtiisa ay aada ugu weyn markii dagaalku uu bilaabmay ayaa waxaa warqad u soo qoray boqorkii reer ruum oo doonayo inuu ka faa'iidaysto khilaafkaa muslimiinta dhexdooda ka jira isagoo doonaya heshiis inuu la galo oo kusoo yaro dhawaado oo dhinacna doonaya inuu xoog ku qabsaday intii dhul laga qabsaday ku xisaabtamaya mucaawiya warqad buu u qoray uu leeyahy dagaalkan intaan joojiyaan adiga kuu imanaya kan anigii muslimiinta naga dhexeeyana waa joojinay adigaanaan kugu soo noqonay ku talagal waxaa runtii dagaalkaasi uu deegaysiiyey muslimiinta culays aada u badan aada u badan oo dhinacyo badan ah. marka laga cidda dhimatay iyo labada darafba yani culays badan baa ka dhashay waxaa la sheegaa walow xoogaa culimada qaarkood le yaro huluwi baa ku jira shan iyo afartan waxaan leeya waxaa ku dhintay ama dagaalkaasi ku dhintay toddobaatan kun labada daraf marka le shan iyo afartan waxay ka dhinteen darafkii mucaawiya bin abi sufyaan ayay ka dhinteen shan iyo labaatanna darafkii waxa weeye cali bin abi aalib shan iyo labaatan kun iyo shan iyo afartan kun macnaha waa dee waxa yani caqligu aan usoo warin karin wey se culimo badan la tilmaamaya ibnulqayim iyo rag kaleba sheegaya waxba layslama hadhin dagaalkaasi dhacdada noocaasee sifiin culimadu markay ka warramayaan labay ugu qaybsameen qolo sidii saxda ahayd uga warbixisay iyadoo labada daraf midna aan ku xadgudbin iyo qolo markay ka warramayaan culimadan taariikhda ka warranta ay si eexa uga warrama ama si ay dhinac u iilanayaan kitaabkeenna haddaad eegta imika ereyada uu isticmaalayo waxaa ka mid ah camar binu caas markii uu ku taliyey in sulxiga la qaato kitaabka qur-aankana kor loo taago inuu cali ogaaday inay khiyaamo tahay deetana uu jeclaaday dagaalka cali inuu sii wado maadaamoo dagaalkan nimankan codsigoodan ah dagaalkaa la joojiya ay ka dhigantay inay nastaan inay doonayaan ama aysa soo abaabulaande oo sababta waa ushaystaan waana arrin ay saxahay cali bin abi aalib marka horeba dagaalka buu doonayay bilaabashadiisiina wuu doonay inuu sii socdona muu rabin camar binu caas hadalkiisuna khiyaamo muu ahayn ee run buu ahaa marka sheekhaynu halkaasuu la marayo halkaa xoogaa uu ku yaro sindharaxday qodobka kale waxa weeye waxaan sheegayaa dee sheekha asalka iskale kitaabka itmaam ulwafaaga iyo kitaabkiisa kale uu leeyahy uu kaga warramaya taariikhdii umawiynta labadaba uu ku sheegay sheekha soo khulaaseeyeyna dee waxba muu isaga laftiisu sideedii buu usoo qaatay marka waxaa jira axaadiis been ah iyo riwaayaad been ah oo mucaawiye iyo camar binu caas lagu durayo oo qaarkood ay meel adagba gaadhsiinayaan ninka warinaya ee abaabulayna waa nin raafidiya oo shiiciya markaa warkiisu nin wax ka soo qaad ma laha laakiin rag badan oo mu'arikhiina baa ku khaldamay oo xataa mucaasirina oo u qaatay in marka horeba camar binu caas uu ahaa nin khiyaamoola ah khiyaamada aada ugu dheereeyo maskax badan oo ragga ka badiya oo khiyaameeya inuu ahaa hadalka sheekhana saasaa hadda ka muuqanaysa inuu cali laftiisa inuu khiyaameeyo ku dayey laakiin cali uu ka fahmay sida hadalka laga dhimsanayo saxna maaha saxaabadu inagama mudna in wax laga sheego garanay dagaalka labada qolo inay kala saxnaayeen laakiin taasi keeni mayso mucaawiye iyo kooxdii la socotay in lagu xadgudbo waayo dhammaantood mujtahidiin bay ahaayeen mujtahidka tana dee musiib ma aha haddii masale lagu ijtihaado dee midunbaa musiib noqonaya ka kalena mukhti buu noqonaya ka musiibka ahina ku naargeli maayo waayo u dadaalay sowma oo rasuulku muxuu yihi alayhi salaatu wasalaam uu sheegay mujtahidku markuu dadaalo haddii uu asiibo falahu ajran soo ma ajarkaa dadaalka iyo ajarkaa xaqa uu waafaqay haddii inta uu dadaalo uu xaqii waafaqi waayo falahu ajrun waaxidu waa dadaalka uu bixiyey lakiin ciqaab ma mudnade idan dee saxaabadu ixtiraamiyo qadarin bay mudan waa khaalu lmuminiin waa muminiinta abtigoodii ma fahamti ila waxay walaala ahaayeen tuma ya yay walaalahay ooriyihii rasuulka mid kamid a bay walaala ahaayeen tumay ahayd e jazaak allahu khayr waa umu xabiiba baaraka allahu fiik markaa mucaawiye riwaayaadka qaarkoodoo la wariya xadgudub iyo dee waxay ku yihiin wax ka sheegid saxna ah waxaa kaloo xusid mudan oo in lagu baraarugsanaado ay tahay cali binu abi aalib laftiisu mucaawiya wuu cudurdaaray mucaawiyana cali wuu cudurdaaray ka waran yani khaladkaa dhacay iyo dagaalkaa dhexmara marka khulaasadu waxay tahay inaan lagu dhiiranin mucaawiya wax ka sheegiisa mid ku yaro dhiiran oo ku fadalaacadcad haddaad aragtana ama riwaayaadkaasu iska liqoon iskaba shaandhayninba ama de waxaa usoo tasarubay oo usoo dusay wax ka mid mida ah caqiidadii shiicada il iyagu waxay u arkayaan mucaawiye iyo de inuu gaalba ahaa bay aaminsan yihin inuu aanu muslimba ahayn ayaa aaminsan yihin marka wuxuu uhi ibtada alqitaalu dagaalkii ayaa bilaabmay fii wali safara bishii safar bilowgeedii sanata saabicata waalaaiin waa sanadii toddobiyo soddonaad ee hijrada bimunaawashaatin buu ku bilaabmay istuurtuur basiiqatin kooban wa fi lyowmi thaamini maalintii sideedaad ee minhu safar ka mid ahayd zaxafa aljayshaani labadii ciidan baa isu soo siqay oo isku soo dhowaaday wa dalla alqitaalu dagaalkuna wuxuu socday alaaata ayaamin saddex maalmood fashila fiiha dagaalka waxaa ku fashilmay oo lagaga adkaaday jeyshu mucaawiya mucaawiya ciidankiisii fa ashaara calayhi waxaa dabeetana mucaawiye la teliyey oo tala ku siiyey camar bnu lcaas oo kula teliyey birafci lmasaaxifi kutubtii qur-aanka ay siteen ciidanku in kor loo qaado lasdo cala rimaaxi warmaha oo kor loo taago ishaaratan ilaa taxkiimi kitaab illah iyadoo taasi ay ka dhigan tahay tilmaan inay ogol yihiin mucaawiye ciidankiisu in kitaabka qur-aanka lagu kala baxo oo la isla xukun tago faadraka caliyu radi allahu canhu cali waxa uu ka war helay annahaa arrintaasi khudcatun khiyaama tahay lagu khiyaamaynayo liiqaaf qitaal dagaalka inuu joojiyo oo aanay ka ahayn nimankaa kale inay run ka tahay yani in dagaalku istaageen keliya ay tahay un iyo inay dib isu abaabulaan ku doonayaan iyo fursad waftaraqa jayshuhu cali ciidankiisu wuxuu u qaybsamay ilaa firqatayn laba qoro laba kooxood ayuu u kala jabay kala jabkaana waxaa keenay codsigaa ka yimid darafka kale firqatun kooxi waafaqathu waxay waafaqda ay ayiday calaa ra'yihi ra'yigii cali ee ahaa dagaalku ha sii socdo sida saxdaana cali dagaalku ha sii socdo muu odhan waa khalad weyn wa firqatun kooxina talabat minhu cali waxay ka codsatay alistijaabata inuu aqbalo ilaa taxkiimi kitaab illah in kitaabka ilaahay lagu kala baxo oo laysla xukun tago fa faadcana markaa cali wuxuu dhegaystay markii dambe oo uu u hoggaansamay lira'yi alfariiqi athaani kooxdii kale ee ra'yigiisa ka soo horjeeday buu ra'yigoodii qaatay likafratihim farabadnaantooda awooda way ka bateen wa amara waxaanu amray biwaqfi alqitaali dagaalka in la joojiyo as'ila udkur waxaad sheegtaa khulaasatan khulaaso kooban ka sheega can waqcati sifiin dagaalkii sifiin limaada ashaara camru bnu lcaasi birafci lmasaaxifi cala rimaaxi camar bnu caas maxay tahay sababta uu ugu taliyey in masaaxiftii qur-aanka la suro warmaha oo kor loo taago kayfa asbaxat xaalatu jeyshi caliyin bacda rafci lmasaaxifi ciidankii cali xaaladoodu siday noqotay markii masaaxifta qoladii kale ay kor u qaadeen addarsu saadisu waalaauun addarsu assaadisu wahalaahuun darsiga lix iyo soddonaad xaadithatu altaxkiim waa dhacdadii waxa weeye taxkiimka iyo kala baxa lagu kala baxayay kitaabka ale laysla xukun tegayay taxkiimkan waxaa looga jeedaa qadiyadii in lagu heshiiyey in kitaabka ale lagu kala baxo guddina loo saaray cid arrintaa ka howlgasha ikhtaara ahlu shaami reer shaam waxay soo xusheen camra bna alcaasi camar binu caas inuu iyaga matalo oo sulxigaa iyo heshiiskaa la gelayo uu ku matalo wakhtaara ahlulciraaqi reer ciraaqna waa ciidankii caliy waa caliyo ciidankiisii iyaguna waxay doorteen ee wakiisheen abaa muusa alashcariy abaa muusa alashcari ayay iyaguna wakiisheen liyaxkumaa si camar binu caas iyo abu muusa alashcari ay u kala saaraan bayna caliyin wa mucaawiyata cali iyo mucaawiya si loo kala saaro oo dee heshiis loo galo waijtamaca waxay ku kulmeen alxakamaani labadaa nin ee loo xil saaray arrinta ka go-aan gaadhideeda bidawmati ljandal meesha loo yaqaano dawmat ljandal ayay ku ballameen ay ku kulmeen dheh fii ramadaana bishii ramadaan sanata asaabicata waalaaiina min alhijra waa sanadii toddobiyo soddonaad ee hijrada wa bacda mufaawadatin wadahadal kadib jarat baynahumaa labadooda dhex martay ittafaqaa waxay isku waafaqeen camar binu caas iyo abu muusa alashcari oo labadan guddidee loo xil saaray arrintaa xalkeeda calaa khalci caliyin wa mucaawiyata cali iyo mucaawiyaba inay xilka ka qaadaan wa jacli almra shuuraa iyo arrintaa cidda talada loo dhiibaya muslimiinta maamulaysa in loo daayo taladeeda saxaabadii iyo raggii ka noolaa saxaabada fataqadama abu muusa alashcariy abu muusa alashcari ayaa waxa weeye eh, ku horreeyey oo wa aclana wuxuu iclaamiyey oo uu sheegay muttafaqa calayhi waxay ku heshiiyeen isaga iyo camar binu caas oo ah in mucaawiye iyo cali labadaba xilka laga qaado faama camru bnu lcaasi camar bnu caas miya fa inahu isagu laja'a wuxuu miciinsaday ila alxiilati khiyaamo waa ka haddana bilaabay shar khalaca caliyin cali bn abi aalib buu xilkii ka qaaday wa habata mucaawiyata mucaawiyana wuu u daayey fa rajaca ashaamiyuuna nimankii reer shaam waxay ku noqdeen ilaa mucaawiyata mucaawiye ayay ku laabteen markii hawshan dagaalka laga faraxashay iyo heshiiska wa baayacuuhu bilkhilaafati khilaafadii bay bayco kula galeenba ila markii hore bayca may jirin waxay baycada kula galeen waxay ahaydun sidii cumaan raggii dili loo soo heli laakiin haatan waxay yani sameeyeen buyna leeyihi khilaaf yani bayca lagula baayactamayo khilaafada watasacat waxaa ballaahatay shiqat lkhilaafi khilaafku meelihii uu taabanayey bayna caliyi wa mucaawiya khilaafkii ka dhexeeyey mucaawiya cali ayaa sii kordhay wa akhada wuxuu bilaabay kullun minhumaa mid waloo labadoodii ka mida waa mucaawiya cali yuciddu inuu diyaarsado aluhbata diyaargarow dhammaystiran liliqaa'i alaakhari si uu ka kale ugula kulmo ugala hortago fii macrakatin faasila dagaalkii lagu kala bixi lahaa lagu kala adkaan lahaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa sheekhu markii dagaalkaasi la joojiyey macrakatu sifiin waxaa lagu heshiiyey arrintu mar hadday dhacday in dhinacii mucaawiya ay ogolaadeen kitaabkaa alle in lagu kala baxo cali binu abi aalibna muu diidina dee waa ogolaaday waxaa markaa la isweydiiyey arrintaa yaynu uxil saarnaa maxaynu yeellaa waxaa laysla ogolaaday camar binu caas iyo abu muusa al ashcari in loo xil saaro arrintan xalkeeda guddina iyagu ay ka noqdaan markii arrintaasi labadoodaa loo xil saaray way kulmeen duumatljandal meesha loo yaqaanay ku kulmeen oo isugu yimaadeen waxaanay ku heshiiyeen arinta in saxaabada loo celiyo oo raggii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka dhintay isagoo raalli ka ah way joogaanoo rag baa ka joogeen in iyaga waxa weeye talada loo celiyo iyo arrintan ka go-aan gaadhisteeda intan haddaba sheekhu uu inoo dhex raaciyo uu sheegayo ee ah inay ku heshiiyaan ku heshiiyeen in cali iyo mucaawiyo labadaba xilka laga qaado waa riwaayad aan sugnayn weeye riwaaya daciifa bal la odhan karo waa mawduuca waa been waayo cali binu abi aalib imaaradiisa iyo khilaafadiisu waxay ku sugnaatay ijmaac wax hal qof ama laba qof intay meel isugu taganay odhan kara waanu kaa qaadnay xilkii may ahayn awooddaana may lahayn haddaba qolyaha riwaayadan riwaayaadka noocana soo amaamuday soo abaabulay waxay leeyihiin cali binu mucaawiya ninkaa uu soo dirsay ama raggaa dee ninkaa matelayay oo ah camar binu caas saxaabigaasaa matarayey camar wuxuu ahaa nin maskax badan xariif ku ah sia waxa la isu dabamariya abu muusa alashcarina waxay dhaheen kaana ablaha mid aan waxba garanayn buu ahaw dhohan miyaanay cay ahayn labadii saxaabi way cay cayo may reeyinba u waxay leeyihin markay ku heshi markay isu yimaadeen waxay ku heshiiyeen labadaba xilka aynu ka qaadno iyo waaye marka camar binu caas baa abu muuse khiyaameeye ku yihi adigu iga horee mar alla markii uu bilaabay uu ka hadlay ummadda dhexdeedii ee uu yihi waxaanu islaaf afgarnay aniya camar inaanu cali iyo mucaawiyaba xilka ka qaadno intaa markuu yidhi ayuu yihi haddaba fadhisaanna waa hadlaya markaasuu camar kacay camar wuxuu yidhi dabeetana waxa uu sheegaya waxba kama jiraan waxaan ku heshiinay in cali xilka laga qaado mucaawiya xilka hayo may fahamtay khalaas marka halkaas khalciga noocaansa iyo xilka qaadista waxay ku dhacday khiyaamo abu muusa alashcari waxay yidhahdeen mee alliyaala meeluu cali ugu noqday ilaa cali baa soo dirsado soo wakiishay soo ma ilaa iyo maku isa sii daayay maku soo noqon weji uu cali kula noqdana ma hayo waayo dee xilkii baan kaa qaaday ma wax soconay calow waxay dheen markaas sheekadaas markay ka socon weyday ilaa maku isaga gurba dibna ugu soo noqon waa beentii oo geysada wey marka waxaa la wax ka jiraan ma jiraan saxaabadana dacli bay ku tahay riwaayadka noocanan ah waa riwaayad waxa weeye rag badan oo iska dhigay inay cali bin abi taalib jecel yihiin ayaa soo abaabulay nin la odhan jiray abu mikhnaf abu mikhnaf binu yaxya oo raafidi ah ayaa riwaayaadkan badankooda sameeyey lagu duraya camar binu caas iyo abu muusa alashcari sidaa awgeed sheekhu ragga uu taasuu qaatay laakiin dee rag badan uu ugu horreysa ibnu jariir adabari iyo rag lamida riwaayaadka noocaasa inay been yihiin bay caddaynaya marka haddana dee waxa weeye kollay waa yaro hoos martayo shayga marka lagu celceliyo marka dame muxuu isaga ekaada wax iska caadiya sooma oo runrun buu ekaada beentu marka lagu yaro celceliyo runrun bay u ekaada marka sidii loogu celcelinayo qolyaha mucaasiriinta lafteeda wax uga qorayen mawduuca iyagoo ku foorarinaya camar bnu caas khiyaamo inuu sameeyeyna sheegaya ayay rag badan markaa iska rumaysteen laakiin arrintu sidaa loo dhigay may ahayn iyo wax uga toona waay markaa wuxu uhi ikhtaara ahlu shaami ree shaam waxay doorteen camra bn alcaas bay doorteen wakhtaara ahlu lciraaqi ree ciraaqna waxay doorteen abaa muusa alashcariy liyaxkumaa si labadoodaas ay u kala saaraan bayna caliyi wa mucaawiyat cali iyo mucaawiya waijtamaca alxakamaani labada saxaabi ee loo xil saaray arrintaasi waxay ku kulmeen bidawmat ljandal meesha loo yaqaano fii ramadaana bishii ramadaan sanata asaabicata waalaaiina min alhijra waa sanadii toddobiyo soddonaad ee hijrada wa bacda mufaawadatin wadahadal kadib jarat baynahumaa labadooda dhex martay ittafaqa waxay ku heshiiyeen calaa khalci caliyin wa mucaawiya cali iyo mucaawiyaba xilka inay ka qaadaan wa jacli lamra arinta in loo loo daayo laga dhigo arinka shura mid laga tashanayo ahlulxalli walcaqdiga loo celiyo fataqadama abu muusa alashcariy abu muusa alashcari baa markaa soo waxa weeye yani waxa weye horreeyey oo waaclan isagu iclaamiyoo sheegay mutafaqa caleyh waxay isku waafaqeen ama camru bnu lcaasi camr bnu caas miya fainahu laja'a wuxuu isagu miciinsaday ila alxiilati khiyaamo xayu khalaca caliyan isagoo cali xilkii ka qaaday wa habata mucaawiyata mucaawiyana u daayey oo halkii ay ku heshiiyeen bay leeyiin in laga wada qaado bu kala saaray bay farajaca shaamiyuuna ilaa mucaawiyata mucaawiya dib ugu laabteen wabaayacuuhu baayacuuhu bilkhilaafa khilaafadii bay beeca kula galeen watasacat waxaa ballaadhatay shiqat lkhilaafi khilaafkii iyo meelihii uu taabanayay bayna cali wa mucaawiya ka dhexeeyey mucaawiya cali wa akhada wuxuu bilaabay kullun minhumaa mid waloo labadooda ka midii yuciddu inuu u diyaargaroobo aluhbata yani inuu diyaarsado aluhbata diyaargarow ciidan liliqaa'i alaakhari si uu ka kale ula kulmo oo dee dagaal isaga hor yimaado fii macrakatin faasida dagaal lagu kala baxo say u geli lahaayeen as'ila man aladii ikhtaarahu kullun min alfariiqayn liltaxkiim yaa markaa ay doorteen labadii dhinacba si ay u kala xukumaan ayna ijtamaca alxakamaani labada xakam halkay ku kulmeen calaa ayi shayin ittafaqa maxay ku heshiiyeen maada facala kullun minhuma mid waloo labadooda ka midii muxuu sameeyey bada dalika intaa kadib maada xadaa maxaa dhacay bacda dalika intaa kadib marka dhacdadani dhacdo kaley dhali doontaayoo loo yaqaano waqcatu annahrawaan heshiiskaasay ka dhalan doontaayo kooxo khawaarijtii ka mid abaa diidi doona taxkiimkaasaynu arki doona insha alla darsiga dambeyn ku qaadan doonaa wallahu aclam wabilahi towfiiq